الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد ويقول المصنف رحمه الله تعالى وأنت الآن لم تعرى بعيبي ولا تنس ولا تنست بثوبك منذ نشأتا تعرى بعيبي ولا تنست صوبك منذ نشأت ولا صابعت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا قبرت ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا قربت فإن لم تنأ عنه فسبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نسبت سبت فيه ومن لك به الخلاص إذا نشبتا تدنس ما تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أخير ذنبك في وثاقه وكيف لك وكيف لك الفكاك وقد أسرتا waxay fakatu waqaad u sirtaa faqad ablaa ajinsika waaksha minhum kamaa taksha qaraaqima wasabantaa واخشى منهم كما تخشى الضراقم والسمنتا وخالطهم وزايلهم حدارا وكن كالسامري إذا لمستا وزايلهم حدارا وترك السامر إذا لبست وإن جهلوا عليك فقول سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت ومن لك سلامة في زمان سلام العزم إلا إن حسنت ولا من عزم إلا إن أسلتا ولا تلبث بحي فيه ضينون يمت يمت يميت القلب إلا إن قبلتا فيه ضينون يميت القلب إلا إن قبلتا وحرك والتحرك فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا خير وشرفهم بريقها الآبشر اختار فإن في الدنيا قبولا لأنت بها الأمير إذا زهدت قبولا لأنت بها الأمير إذا زهدت ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت سموا وارتفاعا كنت أنت فإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت وإن أكرمتها ونظرت فيها لإكرامهم فلفظك قد أهنت بإكرامهم فنفسك قال أهلتا جمعت لك نصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلت وطولت العتاب وجئت فيه لأنك في البطالة قد أطلت لأنك فيه البطالة قد أطلت ولا يغررك تفسيري مساوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت سيري وساوي وخذ بوصيتي لك إن رشدت وقد أرزقتها تسعان قتالا وكانت قبل ذا مئة وستا ستان قتالا وكانت قبل ذا وستا وصل على تمام حسن ربي وعزته الكريمة ما أذكرتا رسل ربي وعذرته الكريمة ما ذكرتا بسم الله الرحمن الرحيم مؤلف ككتاب كألفي الله نحن أبو البيري الأندلسي وها uu waaninayey wiilkiisii wuxuuna ku waaninayey in uu cilmiga barto diinta ilaahay barto uu xeraysto maxaa yeelay sharaf adduunya ay ku aakhirabayaday ku jirtaa kadibna wuxuu ka soo warramay jahliga dhibaatada uu leeyahay sidaa markuu u canaantay uu ugu yeedhay khayrka oo dhan ayaa wiilkiisna hadalka qaatay aabbihii la hadlay weliba odagay isagaa kelmadaha iska leh laakiin wuxuu ka dhigayaa wiilka oo hadlaya wuxuu u sheegay qeybo badan uu leeyahay dadkaad waaninaysaa miya naftaadana ma ku camalfalaysa miya khayrka ayaad ma aragtay tilmaamaysa adna meesha khayrkana lagaa weynaya siduu usoo waday ayuu sheekhu wuxuu bilaabay inuu wiilku u jawaabo abaa bakrin kashafta aqalla caybi wa aktaruhu wa mudcamuhu satarta halkaasuu ka bilaabay abuu bakar waxaa agtaydi waxaad aad soo saartay wax yar intii badneed iyo intii tirada badneedna waad qarisay wax alla wixii xumaanad igu sheegtana haddii aad laablaabto xataa anigu waa ku sifoobay oo runbaad sheegtay si kastood ii ceebaysana naftayda hoosteeda anaa kaa ogaan badane inaad i ammaantay baaba la moodaaba markaad ceebahayga haddaad ogaan lahayd inta aad sheegtay nin i ammaanay waad noqonaysaa ee ceebaha ku raalli noqonin qofku hadduu ceebta ku raali noqdo ceybna u noqdo dadka jeceloo dhan way nacayaan meeshii sharafta lahaa ee sare uu joogayna waa ka soo tegayaa meel hoose ayuu imanayaa ee daacadaha ilaahay ku dadaal ilaahay daacadiisa ku dadaal haddaad sharaf doonayso maxaa yeelay daacadda alleh meel saray ku geynayaan kama aaacaati yubdiluka aldaraari watajcaluka alqariiba wain bacudta meel saray ku geynaya daacada ilaahay nin fog haddaad ahayno dadka nin u dhow oy jecel yihiin ayaad noqonaysaa weliba daacada alle meel kasta waxay kaa kuu geynaysaa ammaan meel kasta waa lagaa ammaanayaa ammaantaasaa meel walba kaa gaarayso daacada ilaahay ku dadaal ma garan saasuu leeyahay sheekhu qofka ilaahay daacadiisa ku dadaala adduun iyo aakhiro wuxuu helayaa sharaf oo waxa uu yidhi watanshuru canka fi dunya jamiilan ويلقى البر فيها حيث كنت وتلقى البر فيha xayثu kunta meel kastana wanaag baa kuu oolaayo meel kastoo tagtana dadku jecel oo ku soo dhoweeyo iyo wanaag baad helaysaa adduunyada intaad nooshahayna sharaf baad yeelanaysaa wa tamshii fii manaakibiha casiizan adduunyada dusheeda waxaad soconaysaa adigoo sharaf leh manaakib waa wadooyinka adooyinka adduunyada dariiqyadeeda oo dhan adoo sharaf leh ayaad maraysaa watajni alxamda fiimaa qad qarasta wixii aad sallaalatayna mahad baad ka goosanaysaa qiyaamo markaad tagto camalkaaga taana mahadinaysaa haddaad adduunka joogtana waxaad mahadinaysaa saacadaa aa ilaahay subxaana watacaala ku waafajiyey wa anta alcaana adigu haddase wiikiibuu waaninaya lam tucraf bicayni abliguuma yaqaanin wiil yar baa tahay dambi maadan gelin ma ceelaysmid walaa dannasta kuma aadan wasaqaynin sawbaka maradaadana mundu nashacta intaad soo kortayna maradaada waa kuu caddahay wiili yar oo dembilaabaa tahay iska ilaali dunuubta ha gelin walaa saabaqta ma aadan u tartamin fii maydaani zuurin meelaha lagu meelaha lagu dembaabo meelaha muusikada lagu tumo qamriga lagu cabo beenta lagu sheego dadka lagu dhaco ee ilaahay noogu shariig meelahaasoo dhan uma aadan jejegin oo maadan tegin walaa awdacta umaadan ruclaynin fiiha dembi dhexdii umaadan ruclaynin walaa qababta kumaadan ordin awdac waxa weye markaad tallaabsato oo tallaabada dheerayso dembi umaadan tallaabo dheeraynin khababana waxaa weeyaan markuu qofku uu lixaadsado awdac waa rucleen wey markuu rucleeyo faba balooma ku lixaajano mana aadan u lixaadsan dembi lixaadka labada xun ku qaada wey mana aadan u ordin labadaa iskuma aadan danine iska ilaali walaa saabaqta umaadan tartamin fii maydaani zuurin makaan lagu dembaabo makaanu dembin ma aadan tegin walaa awdacta umaadan degdegin fiihi dembi walaa khababta umaadan ordin labadaasba ma aadan samaynin haddaad sidaa tahay marka iska ilaali dunuubta maxaa yeelay shayga dembigaa mar haddii aad barato hadhow kama fogi kartid waxaad baratay waa baa lihi inaad aad ku dhegtaa laga yaabaaye fa in lam tan'a canhu haddaadan dembiga ka harin haddaadan ka joogsanin nashita fiihi waad ay tacallaqta fiihi waad ku dhegaysaa qalbigaa baranaayo hadhow kama go'i kartid waman laka xaggee kaaga ahaanayaa marka bilkhalaafi inaad ku fakato idaa nashacta haddii aad ku barbaartaba haddii qalbigii u barto dembigii isaga ahaa iskama goyn kartid marka intaadan baranin oo dembiga aadan baran iska ilaali dadkaada jaarka cuna maarag sheekhu wuxuu ku leeyahay toban sanan cunaayey si aan isaga gooye ma leh maxaa yeelay naftii baa baratay way ku degtay way jeclaatay way ka adkaatay kama badi kara marka marka wuxuu leeyahay dembiga waxaa la iska ilaaliyaa marka hore si ay nafta u jeclaanin ayna u baran mar hadday naftu barato khalaas wey aad ku tegaysaa aad marka isaga ilaali inaad ilaahay caasiso kullamaa aad ilaahay caasiso shaydaanka mid kale kuu qurxinaya culimmadu waxay dhahaan almacsiyatu bariidu ila alkufri dembiga macsida aad gelaysid waxay waa warqad boosto weeyaan waa message u kufri kuu soo diray been baad sheegtay message wey kufrigaa soo diray waxbaad qaadatoo xaday maxay ahayd tuxan baad samaysay zinaad samaysay waa message wey maalinkii dambe kufriga laftigiisaa imanaysa maxaa iga soo doonta wey messajkeedi kuma soo gaarin inaad soo socdo diyaarta kuu timid oo dhan anaa soo diray gaalnimaa ku xigta marka hebel aaw hebel waxaa la arkay soo gaalada ammaanaayo maalinka dambe maxaa la yidhi hebel gaalada safkoodii safkoodiibu ku jiraa inaan safka la gelin maxaa ka horreeyey in la jeclaado oo la ammaano hebel ka waran hebel ayaantaa wuxuu aad u dhegaystaa idaacadda murtadiinta uu aad u dhegaystaa soo u dhegaysanaya qalbiga ka gasha maxaa yeelay dhegaysigeeda ayaa xaaraana ilaahay baa odhanaya subxaanahu watacaala ha fariisanin meelaan ilaahay raalli ka ahayn ha dhegaysanin waxaan ilaahay raalli ka ahayn sababtu waa maxay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu dalika kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waa lagu weydiinay maxaa dhegaysataa lagu leey waxaa ilaahay raalli ka yahay ma dhegaysatay marka dambe saad u dhegaysanaysid wallaahi meesha khayr weyna ka soo socdaad leedahay sida u dhuuntay baa lagu arkaya maxaa keenay kufrigaa inaad gasho macsidii dhegaysigaa keenay waidaa ra'ayta aladiina yaquuluuna fii aayaatina falaa taqcud macahum hala fadhiisani waa lama ogola faacrid canhum aayad kale wey xataa yaquluu fii xadiidi hayri mm-hmm aayadaha ilaahay markay caynayaan ay ku jeesjeesayaan ha la fadhiisanin haddaad la fadhiisataan oo waxay sheegayaan aada aada ugu raali noqotaan inakum idan miluhum buu ilaahay iyagaad la mid tihiin ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica munaafiqiin iyo kaafiriin ilaahay jahannamo ku kulmiyaa isilaalima waxaad samaynaysa ka fiirso wuxuu leeyahay hadda wiil yar baa tahay dembi maadan gelin laakiin dembiga mar haddaad barato kama fogi doontid wa in lam tan'a canhu haddaadan ka harin dembi haddaadan ka harin na'a yan'a waa fogaansho weeye haddaadan dembiga ka fogaanin mashibta fiihi ay tacallaqta dembigii baad qabsan oo naftaa kaaga dhegayso oo hadhowdii kama fogi kartid waman laka xaggee kaaga ahaanayaa bilkhalaati fakasho dembi inaad ka fakasho idaa nashibta markaadba ku dhegtay oo qalbigii kaa bartay xaggee kaaga ahaanaya inaad ka fakasho marka aad ku dhiman marka dambe saad ugu jirto man shaaba calaa shayin shaaba calayhi qofku shayga uu ku soo qaato waa ku dogoobaane odayaal hadda balooni ka sheekeeya maarkan miya garaantoodii balooni iyay ku mashquulsanaan jireen say u wadeen u wadeen hadda balooni inay ka sheekaysaan markay isku yimaadaan siddeetan sanay jiraan markay salaada ceshaba hadday tukadaan salaada yaroo fududay tukadaan kabacdi markay isku yimaadaan wuxuu leeyahay haya xal ciyaartii ka warama real madrid iyo maxay ahayd iyo manchester markaasuu odayaa soo guudaya oo siddeetan jira ani majisteraan la jiray xalay ma seexanin madax xanuun waana laga adkaaday gaaluu la qadhay samaa ka siddeetanna waa jiraa siddeetanna waa jiraa ka waran waxaa waaye wixii buu ku soo weynaaday weli markay isku yimaadaa waxay leey ciyaalka xaafadda ayaa ka jooga weli ciyaalay isku haysaa ciyaal xaafadda aawa ay leeyihin waaye ciyaal ahaway eh, siddeetanna waa jiraa ka marka waxa weeye dembiga mar haddaad barato saad oga fakato waa adag marka hore iska ilaali ayib tudanisu waad wasaqay maa tatahara waxa nadiifsan minka xaggaaga waxa daahirkee nadiifsan ayaa dembigaa ku wasaqaynaysaa xataa kaannaka waaba waaba adigoo qabla daalika dembigaa ka hor maa tahurta aadan daahirnimo soo marinba mamjigiisaad ugu jirtayaa kuwa taqaysay naftaadii ilaa dadkaba ay kuu malayaan nimaa weligiiba qaar soo marin oo haddii la yidhaahdo ninkaas hasakoor nin fiican u ahaan jiray wanaagu ku shir kanaa weligeenba intaan arkayna khayr kuma arkin bayni inaaba laguu malaya nimaan wanaag soo marin iska ilaali buya dadku waa kaa aamin baxayaan ilaahay waa ku nacayaa dadka mu'miniinta qulubtooda naceeb buu ku gelinayaa adigoo dhan qaablaabaad noqon tudanisu waad ku wasaqaynaysaa dembigii maa shay baad ku wasaqayn tatahara minka xaggaaga ka nadiif noqday xataa kaannaka waaba adigu qabla dalika dembi wey dembigan ka hor maa tahurta inaadan daahir noqon baaba lagu moodaa markaasaad noqonaysaa mid la khafaastay oo diiga u khafaalan oo ka bixi karin wasirta waxaad ahaan asiira dembika dembigaaga qafaalkiisaad ahaanaysaa fii wisaakin xarig adag ayaad qafaal ugu ahaanaysa waad u xirnaanaysaa xarig adag baad ku qafaalnaanaysaayo wa kayfa laka xaggee kaaga ahaanayaa fakaa alfakaaku fakasho xaggee kaaga ahaanaya waqad usirta adooga lugu asiir ah adigoo lagu qafaashay oo meel lagugu xirtay oo xarig adag lagugu xirtay xaggeeba aad ka fakanaysaaba asiir baaba tahay maxaad asiir u tahay dembigaagaba asiir u nafsigaa ku hogaaminayso macsibay kuga hogaamin ina anafsa laamaaratun bisuu'i wey afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu wey hawadiisuu ka ilaah dhigtay nafsi baa hogaamisay dembigow asiir u yahay waa u qafaalan yahay xaligow ugu xilxidan yahay meeluu ka baxa male meelaad ka fakata male wasirta waxaad ahaan asiira dembika dembigaaga mid u qafaalan fii wisaaqin xarig dhexdii baada noogu faalnaanaysa wa kayfa laka xaggee kaaga ahaanaya alfakaaku fakasho waqad usirta adigoo lagu qafaashtay asif marka waxaad ka baqdaa meelaha khatarta kaaga imaanaysaa kuu sheegayaa buu leey wiilkiisuu waaninaya nin kastoo cilmi dalbaya oo khayr doonayana wuu sheegaya fakaf waxaad ka baqdaa abnaa'a jinsika dhalinyarada isku da'da tihiin isku jeeniga tihiin kaba waksha minhum iskana ilaali ka digtoonow kamaa takshaa sidaad isaga ilaaliso ood oga baqdo addaraaqima libaaxa oga baqdo wasabanta iyo shabeenka saad oga baqdo daraaqim waa min asmaa'i alasad magacyada libaax ka mid yahay sida aad libaax oga baqdo libaax amaad aad la saaxiibaysa oo raadsanaysaa shabeel amaad la saaxiibay oo raadsanaysa oo meel kula noolaanaysaa dadka aad isku raacda tihiin iyagaa ku duufinaaye kuwa xunxun sida libaaxa iyo shabeelkaad oga baqdo oga baqdo qof baadiyoobay haddaad aragto ko ay saaxiibo yihiin baad baadiyey laa tusaaxibu ila mu'minan walaa ya'kulu طacaamaka ilaa taqiyan saasuu nebigu alayh salat salaam nimaan mu'min ahayn ha la saaxiibin gurigaaga soomaahi raashinkaaga nimaa ilaahay ka cabsanayna iska siin faajir kabaha kashki oo qaa'ina waxbaha soo dhawaysinaya haddii kale waxa waaye adigu ku dhuminayaa marka dambe adiguu ku dhuminayaa aada iyo aad marka waxaad isaga ilaalisaa inaad ma aragtay dadka aada la nooshahay kuwa xunxun inaad qax gashay iska ilaali ayib baqaf waxaad ka baqdaa abnaa'a jinsiga kuwa aada isku faca tihiin ee xunxun iska ilaali waksha minhum kana kana cabso kamaa takshaa saad oga baqdo adaraaqima libaaxa saad oga baqdo wasabanta iyo shabeelka saad oga baqdo libaax iyo shabeel saad oga cabsato saaxiibbada xunxun oga baq kuwaas way ku duunsanayaan nin dhumay haddaa aragto saaxiibkiisaa dhuumiyey wakhaaliquhum wax la qaybso axgal wazaayirhum kala socnaa wixii lagama maarmaana dadkaa saaxiibada adiinanku ah waktiga diin wixii lagama maarmaana dhexgal oo la kala macaamil wasaayirhum kana socnaaw xidaaran weliba adoo iska ilaalinay markaad dhexgelayso digtooni wey ku jiidani arrin yar dacwaa rabtaa inaad u sheegto aa wax midii sheegi karaa xaqaan idiin sheegaya arintaakaii tilmaamaya iskana ilaali ibisa nin baa tihi dacwan hebel oo dadkaas u sheegsheegayna oo ku baxay oo ilaa hadda ku maqan wa kun waxaad ahaataa saaxiibada xunxun ee kula nool waxaad ahaataa kasaamiriyi saamirigii nabillaahi muuse uu habaaray idaa lumista goorta la taabto saamiri markii la taabtaba dhibkiisaa go-aayey nabillaahi muusa ku habaaray dadkuu ka carari jiray oo nabiga nabiyllaahi muusa wuxuu yidhi eh, maxay ahayd fadhab faina laka fi lxayaati an taquula laa misaas bax buu yidhi saar baa kugu dhacday ilaahay kayrkii baa dadka ugu yeertay inay diri caabudaan baa intaana maqnaa ayaa dadka fide aa fidnaysay diri ugu yeertay inay caabudaan hora dadka ka dhexbax waxaad ku leedahay adduunyada dusheeda inaad tidhaahdo layma taaban karo qofkii isaabtoo ha ii soo dhowaani hadduu saa u taabta meesha utaabtay waa go-a hilibkiisa aaad ku leedahay ninkaa sidaas ahaa ee inkaarta ku dhacday adigu xagga inkaarkao kale ha kala mid noqoonine xagga taabashada saaxiibada xunxun markay kuu soo dhowaadaan maxaad leedahay laa misaasaad leedahay taabasho ma jirto waa kala tagnay hayu soo dhawaanina idinama sheekaysana idima raacadi kale waa ku duubsanayaan waa kula tegaayaan wakhaalidhum dadkaad isku waktiga tihiin ee dhallinyarada ah wax la qaybso oo dhexgal oo wixii lagama maarmaana ah, kula mukhaalaqeeyo wasaayilhum kana socnaaw sidaaran adigoo iska ilaalinayo wa kun waxaa ahaataa markaad la macaamilayso ka saamiriyi saamirigii nebi muuse uu habaaray oo kale idaa lumisna xagga taabashada ka carar ayaynan ku taabanin aynan ku jiidanin aynan ku baadiyaynin wain jahiluu calayka hadday kugu gardaroodaan jaahilnimada waxaa weeyaan dulmi iyo hadal xun iyo wax xun hadday ku yidhaahdaan faqul waxaad tidhaahdaa salaaman nabadgelyo maxaa yeele haddaad nala doodo la fadhiisato sidoodoo kalead jaahil u noqonaysaa lacallaka waxaad mudan tahay sawfa taslamu in aad ka nabad gasho in facalta saa haddaa yeesho oobad la fadhiisanin haday xataa kugu gardaroodaan aad isaga dhaqaaqdo oo salaaman aad tidhaahdo inaad nabad ka shakimayso waana cibaadu raxmaan oo ilaahay ku sifeeyey wacibaadu araxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama addoommada ilaahay wan wanaagsan waa kuwa dhulka markay soconayaan si degan oon kibir lahayn u socda markay jaahiliinta kuwa xunxun ay ku gardaroodaan waxay ku yidhaahdaan nabadgelyo waxba idin ku darsan mayno waidaa maruu billagwi maruu kiraama meel hadal xun iyo waxun lagu haya hadday arkaan iyagaoo maamuusan oo sharaf leh iga gudbaan marka wain jahiluu calayka faqul salaaman hadday kugu gardaroodaan nabadgelya ku dheh oo hala istaagay lacallaka sawfa taslamu adugu waxaad mudan tahay mar dambe inaad badbaado in facalta haddaad saad yeesho waman laka bisalaamati nabadgelyo xaggee kaaga ahaanaya fii zamaanin zaman dhexdii zamankaaba khatar ahee ooba aan sahlanayne nabadgelya xaggee kaaga ahaanaya tanaalu lcisma miya ma waxaad gaari kartaa badbaado zaman fidnoobay miyaad badbaadaad badbaadi kartaa ilaa in xusinta in lagu badbaadiyo maaha alla inuu ku badbaadiye maaye kuwan xataa haddaadan dhex gelin oo ka cararto ku aad u takamala huleysheeku ummaddii aan wada fidnaysan oo daacada ilaahay ba ka carartay zamanka sidaasa xaggee badbaado kaaga ahaanaya inuu ilaahay ku badbaadiye maaha adigu laakiin dadaal buu leeyahayo waxaad iska ilaalisaa dadka inaad raaraacdo wax ku darsato waman laka bisalaamati fii zamaanin badbaado xaggee kaaga ahaanaya zaman dhexdii tanaalu lcisma cisma maad gaartaa badbaado maad gaartaa maya ilaa in cusimta mooyaane inuu ilaahay ku badbaadiyo uu ku ilaaliyo maahe walaa talbas ha degin ha ku nagaani bixayin xaafad ha degin fiihi daymun uu dulmi dhexdeeda ahaa oo dadka degsi bay daalimi yihiin ilaahayna ilaahay xaggiisana ay dayaceen dadka kalena xaqooda ay dayaceen maryaanka la isugu soo dhaceen oo faajiriina kuwaasaan la degin oo ka hijirow haddii kale waa kugu daaranaya waxay ku barayaan sida dariiqa loo istaago oo dadka loo dhaco oo xumaan loo sameeyo oo diinka ilaahay looga tago ay ku barayaan meexa xaafadda xun oo dad xun degan yihiin ay isku degin yumiitu lqalba qalbiga ayaa ayaa lagu dhilaa qalbiga ayaa dhimanaya yumiitu lqalbu haddii la yidhaahdana qalbigaa kaa dhimanaya wey kaa faacilkii noqonaya yumiitu yumitu addaynu alqalbana dulmigaas qalbiguu dilaa haddii la yidhaahdana waa saco qalbiga waa midka dulmigaan aad ku dhex jirtay baa qalbigii dilay ilaa in kubilta in lagugu xirxiray maahane xaafadan haddaad ku qafaalan tahay dee dantaa keenta inaad deganaato waxaad oga hijrootay iyo meelaad u dhaqaaqdo iyo waxaad ku safarta ma ay sabtaa keentay laakiin adoo awood leh oodan xirxirnayn ood meelaad ka aadana sabadkeedahayo meel dulmi laa tegin tegin xaafadba xaafaday ka khayr badan tahay baa la raadsadaa meeshaan dadkaygaa u badan iyo ehe qaraabadan weheshana qaraabada hadday faasiqiin noqdeed wehel may galaan ma galaan wehel waxa wehel gala mu'minka muxuu nabiga maka uga hijrooday calayhi salaatu wasalaam soo beledullaahi alaamiin maaha isaga soo rasuulullaahi maaha beledka beledkuu ku dhashay soo maaha waxaa degan soo qaraabadiisii maaha nacam beledullaahi alamiin haddii ilaahay lagu caabudi waayo oo xaqa laga sheegi waayo maka maxay taraysaa marka waa laga dhaqaaqay markuu nebigu tegaayey wuxuu yidhi inta gadaal u fiiriyey ilaahay baan ku baartay bilaadda ilaahay abuuray adiguo alle kuugu jecel yahay anigana adaan kuugu jeclahay haddii dadkaaga ay bixin lahayn reertolkay oo meesha degan hadday isaari lahayn makaa tageen bu saasoo uga dhaqaa xagee aaday nebigu yasrib magaalo la yidhaahdo oo kaneeco badan oo kaneeco looga kala guuray oo dadkeedu mu'miniin yihiin ba u tegay rasuulka ilaahi markii saxaabadiisa ay jiradeen bilaal baa jiraday kaneeca ku dhacday abubakar baa jiraday markaasuu nabiga duceeyey ilaahu kaneecada naga naga rar oo juxfo ilaah u rar waa meesha yuhuudda deganeed habeennimay guurtay marka ilaahu meel dagaalla nooga dhig ilaahu saad maka noo jeclaysiiso way ka dhasheen ilaahu saad maka noo jeclaysiiso sanna noo jeclaysiiyo ragga hadday qaban waayaan ay ku wada jiradaan ay meesha joogi waayaan halbay u tegayaan ilaahu magaaladana jeclaysiiso oo ilaahu waxaad noo barakaysaa saaceeda iyo suuskeeda iyo miisaankeeda ilaahu noo barakay ilaahay ow magaalada mako ibraahim baa xaram ka dhigay ama madiinaan xaram ka dhigay xaram weya magaalo degaan leh oo loo soo guuro oo la jeceliyay noqotay marka waxaa weeye beledka aad u guurto baa ilaahay kuu barakaynaya meeshii xun iyo dadkii xunba waa laga guuraa ayb walaa talbisniyow hadegin bixayin magaalo ama xaafad hadegin fiihi daymun dulmi dhexdeeda ahaado dadka joogaba ay daalimiin yihiin bartaas hadegin tumiitu lqalb qalbiga ayaa lagu dilaa halkaasi ilaa in kubilta in lagu xirxiray mooyaane ood ku qafaalan tahay waqarib galbeeso galbeed aad galbeed oon weligaa tegin mu'miniin ay joogaan xagga galbeed iska aad qad taqaruba inaad galbaysataa fiihi galbeedsigaa dhexdiisa khayrun kuu khayr badan inaad galbeed iska aado alla dartii u aado ayaa kuu khayr badan oo beledkaad ku dhalatay oo dulmiga badan aad isaga tagto washariq bariyayso oo xagga bari u dhaqaaq haddii khayr lagugu sheego in biriiqika haba ahaata xandhuubtaada qad shariqta midaad ku margatay qofku markuu xandhuubtiisa ku margana ma taqaan waa waxuu cuno marka u waayo bari iska aad buysa haddii reerbarigu ilaahay caabudayaan oo dad mu'miniina joogaan beledkaad ku dhalatay inta iska kaad tagtid xagga bari aad bari markaa tagto xataa canduuftaadana aad ku margashida bu qofku markuu waxba waayo biyo xataa cuna uu waayo muxuu samaynaya candhuuftiisu uu cunaya sowna u dhimanin marka dambe candhuufta maxay noqonaysaa waa ku marganaysaa dhuudiba maraysa waa qalalaysaa taasba ha ahaatee aad ilaahay u caabudo meel ilaahay lagu caabudaayo ood ku gaajooto meeshaa tagdil adiga maogtaa laguma abuuray calooshi inaad koriso oo maxayhayso eh, eh, aada aada weynayso ma lagu abuuray ayna cabda lagu abuuray waataan soo marnay faquutu ruuxi arwaaxu lmacaani walaysa an tacimta walaa sharibta ruuxdaan cuntadeeda waxa weye daacada ilahay inay hayso inaad ilahay lagu caabudaa inay tagto markaasay noolaanaysaa muuminiin ay u tagto laakiin inaad wax cunto waxaska laguma abuurin hadda bakaaraha waa arkay halka maqaayo ka quran tiradiisa kulli waxaa lagu korinaya jirkaa lagu korinaya berihiisi eh, igu soo eh, kii laisku dardaraya babaygaan ahayn magaciisa muxuu ah oo lasoo shiinayo furulaataysi ida yeelaysa ruuxdiina waa dhimatay ka wada jirkiina waa la korina nabiguna waa sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi khayra alquruuni qarni qarnigayga u khayr badan uma aladiina yaluunahum uma yaluunahum waxaa ku xigaya kuwa qarnigaas ku xiga waa ilmahay dhaleen taabiciintii wey iyo qarnigii saddexaad baa ku xigay waa taabici taabiciinti ka gadaala waxaa imanayo rag baa imaanaya buu nebigu markhaati hadday furaa markhaatidooda lama aqbalayo waa beenlowyaal uu leeyay nebigu beentaa inta ku faafta dhexdooda markhaatidooda la aqbali maayo way khiyaanayaan oo ammaano looma dhiiban karo calaamaduu nabigu ku sheegay waa buurbuuran yihiin buus la buurbuuran oo wada calool waaweyn oo wada beelowyayaala ayaa soo buuxsan waktigaan tahay nusmaa waxaan la yaabay soomaalida hadda fakriga ah waxay la caydan tahay gaalaa bulsha nin waliba waa sii cayinayaayo alooshaa weynaanay sababtaa waxaa waaye waxaa la korinoyaa jirkii baa la korinoyaa nin soomaya arkimaysi sunno muslimiin ma soontaa maya aniis ma soontaa maya soddonka beriye ama labaatan iyo sagaalka beriye ramadaanka ku dhiba waa aragtay marka ramadaan laba beri saddex beri ka dhiman tahay kaaraha inta la tagaa gudiga raashin laga soo buuxina sidaad u malaysaa in dagaal la geli doono ila dadka soonka ma yaqaaniin qiyaamuleylna ma yaqaaniin waxyaabaa lagu caatoogo ee ragga uu nebigu ammaana ay ku caatoobeen maalinkiina way soomi jireen habeenkiina qiyaam bay u taagnaan jireen bal habeenna seexani maalinna sooman xayidintay u yaallaa ya ayay u yaallaan dadka hadda waxay ugu necban yihin in la yidhahdo nin hayaantan waa caatooday aa laleey ila beledkiyaabaa cayib yaallaa hayaantan waa caatooday aa laleey haniya waxa way habeenadan xoogaa soo jeedi u dhacayo wuxuu bilaabaa ishaba hadduu tukadin horay ka seexdo u soo cayiya haddana hay waxba markaa ku fali waxa waaye waxa la korinayo waa ruuxda wey ee jirka ma ahan ka ilaali haddii meesha ilaahay lagu caabudi waayo ka hijro muhaajiriinta soomaalka inay dhulkan joogo waxaa waaye diinta ilahay buu usoo jihooday ma aynan waayin cunto iyo waxay cabaanay waddan waddankaa ka qurux badanay ka wada yimaadeen dhibaatadan iyo madfacaan iyo waxay arkeen inuu khayr dhexdiisa yaalo qaar annaga naga midana waddankaan ilaahay lagu caabuday inta tagaana yurub aadayo intay u marayaan saxaraha libiya u maraya saxaraha libiya markaasay diinka ku dhimanaya maxaa la leeyahay marka istishaadihii galay ninkaas ya shikaana ah, waa baalki eh, waxaa cunaaya maxay ahayd oo libaxbadeed aa cunaaya muxuu ku dhintay marka wuxuu ku jiraa uu ilaahay yidhi walaa taqtuluu anfusakum naftooday dileen aakhire waa la weydiina aabihii ugu kaalmeeyaa la weydiina kuwii lacagta ugu horreeyana la weydiina xaj looma socdo cimro looma socdo jihaad looma socdo beled islaam looma socdo gaalaa loo socdaa oo ilaahay iyo rasuulkiisii ka dhigeen uu rasuulkii ilaahay yidhi aniga waxaan beri ka ahay qof ciddii gaala la degto beri baan ka ahay ninkii gaala ku dhac dhintaa rasuulka ilaahay beri buu ka yahay markii la weydiiyo dabkiina yowsan isarkay allaa tataraa'a naaraahuma kala taga buu yidhi gaala idin maxaa isaga daran gaal muslim waa la kala baxay iska ilaalina waqarib galbeedso haddii beledkaad joogto ilaahay lagu caabudo waayo galbeedna ilaahay lagu caabudo faataqarubu fiihi khayrun inaad galbaysataaba ku khayr badan washari xagga bari aad haddii ilaahay lagu caabudaayo in biriiqika haba ahaato canduugtaada qad sharikta midaad ku margatay falaysa zuhdu zuhdigu ma aha qaladha fahmin buu leeyay adduunyada oo laga zaahida maaha dhar wasakha in la qaato duurka la dhex galo oo timaha kugu fasaasoogaan fahmi saaqix weeyaan laabud waxaa weeye tasxiix mafaahiim maqluuba ah. mafaahiimta la dabagediyey in la sarxay waa waajib weeyaan zuhdigu waxa weeyaan anuu dadka ku dhex jiro ayaa waxa xumaanta iyo waxa ilaahay raalli ka yahay ayaad ka ayaad ka fogaanaysaa alaysa zuhdu zihdigu ma ahaanin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khumuulan inaad khariso khumuul mid qarsooma ma loo jeedinoo duur-un ku dhex jira buura dhexdooda ma ahaanin la'anta bihaa adiga baaba adduunyada dhexdeeda alamiiru amiir ku noqonayo idaa zahidta markaad zaahid noqoto amiir baaba tahay waa run zuhaadu waa umaraawi dadka ilaahay ka baqo oo ilaahay ku xihan umaraawi waxaa la yidhi maayo xayaa sufyaani thawri raximah allahu tacaala min kibaari salaf rijaal الbukhaari وamslim ahl waxaa weeyaan ma aragtay riwaaya wاlxadiid wey caabidan zaahidan buu ahaa ayaa wuxuu soo aaday baa la yidhi magaalada la yidhaahdo baqdaad markaana waxaa degan ninka la yidhaahdo haarun rashiid oo amiir اlmu'miniin ah xagee haysta haarun rashiid adduunyada markii loo qaybiyo saddex meel wuxuu haystaa laba meel isaga safari adduunka o dhan muslimiinta gacanta ugu jirta baqdaad buu ka xukumaya oo maalin baa daruur soo martay daruurtuu saa u fiidiyey roob baa la rabay waa roobkii waa da waa daruurtii baa socotay iska tag buuyi meel alla meeshaad tagto wixii aad soo saarto intaa lagu keenay anaaba xukumudidiba meeshaad ku shirtaba dalkoo dhan baanaa xukumay ayb markaasaa sufyaan isawri baa imaanayay dadku maqleen waa u diyaar garoobeen shacabka caalimun zaahidun taqiyun waracun rijaalu bukhaari wa muslim wey waxaaya marka gurigii kasriga boqorka hooyadiisaa saaran oo magaaladay ka daawanaysaa waxay aragtay dadkii oo kale ordaayo nin dukaan xiray iyo nin maxay ahayd eh, garaash xiray iyo nin gurigiisa ka soo baxay dadkoo kale ordaayo see wax u jiraan bay markaasay tiri waxaa la yii waxaa la qaabilayaa amiir lmu'miniina fi lxadiidi caalim caabidu zaahidun baa soo socda waa kee weye sufyaan hawri raximah llahu tacaala markaasay waxay aragtay markuu soo baxay wadaaduu qamiis ka wata gaaban oo qamiiskiisu mutawaadic yahay dharkiisa oo saa u qurux badnayn nin madaxa ka shumiyo nin gacanta ka shumiyo nin salaantiisa gaari laya ummaddii ay saa ku tahay kaasay hooyadii waxay tidhi amiirka runtaa waa kanay tii ee wiilkayga haruurashiid dhulkaan amiirkama haysa kan weyay tiri amiirka maxaa yeelay tii haruun markuu rabo dadka inuu u gudbayo ciidan baa la diraya ariyaa maanta dukaan fura ariyaa maanta maqaayo furta haddaa laisu soo baxo waa la galaaxaya ama waa la garaacayaa ninkii meel furta ayaa laleeyihi ninkaana fiiri bay tiri cid uu fariin usoo dirsaday iyo la hadlay male ummadii baa u kala yaacaysa tiri saas wey maxabada ilaahay baa bixiya amiir baad noqonaysaa haddaad ilaahay caabudo oo zaahido sharaf ma doonaysaa in lagu jeclaada ma doonaysaa adduun inaad ku cisooda ma doonaysaa ilaahay ilaahay taqwadiisa ku dadaal ka nabiga ninkii weydiiyey calayhi salaatu wasalaam ee rasuulka ilaahayow waxaan rabaa waxna ilaahayna igu jeclaanayo dadkana igu jeclaanaya inaad ii sheegto markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi izhad fi dunya uxibuka allah adduunye ka ilaahay baa ku jeclaanaya waizhad fii ma aydi innaas uxibuka annaasu dadka waxay haystaan ee adduunyadooda gacantooda ku jirto habaryo waxisii hadhihin way ku jeclaanayaan laakiin qofkaad laba maalin wax weydiiso maalkasu gacan ku jeclaama marka dambena hadday su-aashaada badbadato waa isku kaasheynaya bini aadamku waa bakiil wey bini aadamku su-aasha ma jecla ilaahayna addoonkiisu markuu weydiiso ku farxa bini aadam markiina la weydiisana waa carooda marka waxaa la ogaataa dadka waxooda waa laga fogaadaa ma ay jeclaan jirin salafku inay xataa qofku ay wax u keenaan maynay jeclaan jirin iyagay jeclaan inay wax bixiyaan ayib falaysa zuhdu fi dunya qumuulan adduunyada in la zaahida ma ahan inaad qarsoon tahay la anta biha alamiiru idaa zahadta haddaad zaahid noqoto adiga ayaaba amiir ani walow fawqa alamiiri amiirnimo wax ka sarreeya hadday ahaan lahayd takunu fiiha waaqad ahaan lahayd ilaakin adduunka meesha ugu sarreeya waa inaad amiir lagaa dhiga amiirnimo wax ka sarreeya hadday jiri lahayd oo zaahid aad zaahidi lahayd takunu fiiha waad ahaan lahayd sumuwan mid sarreeyaad noqon wairtifaacan ee kor noqday kunta anta adiga ahaan lahaa sumuwan sumuw mid sarreeya sumuw cabdallah ibn cabdilcasiis somaana maqan markay faaninayaan asumuw alamiir sumuw mid sarreeyo wairtifaacan ee kor noqday kunta anta adigaa ahaan lahaa fain faaraqtahaa adduunyada haddaad ka faaruqdood ka dhimato oo ka tagtana wa kharajta minha adduunyada xaggeeda aad ka baxdo ilaa daari salaami daartii nabadgelyada iyo nicmada iyo jannada aad ka aadana faqad salimta waaba nabadgashaa wax kaa maqan maqan adduunkana markaad zaahid tahay oo ilaahay xaggiisaad u go'do amiir baad ku noolaa adduunyada markaad ka baxayso ka faaruqdana waxaad u faaruqaysaa janno xaggeedaad aadayso wax kaama qamba male wain faaraqtaha wa kharajta minha haddaad adduunya faaruqdo isaga baxdo ilaa daari salaami janno xaggeeda aad aadana faqad salimta waad badbaaday wain akramtaha haddaad laakiin adduunya kula weynaatood karaamayso oo zaahid noqon weydo oo adduunya kula weynaado wanadarta fiiha ad adduunyada ku fiiriso liikraamin licayni licayni likraam il wax karaamaynayso adduunyada hebel waxuu helay guri wallahi hebel baabuur rinada ku socdayaanta intay ka heli kara hataa u waanatood adduunyo kula weynaato oo il karaamada ku fiiriso wanafsaka naftaadaad qad ahanta dullaysa asunbaa iska dullaysayo naftaa dulli kaaga dhacay nin adduunyo la weynaatay naftiisuu dulleeyey ilaahay baa adduunyo caayay maalinkuu abuuruu caayay ilaahay wama alxayaatu dunya ila mataacu lquruur inama alxayaatu dunya lacibun walahwun waziinatun watafaaqurum baynakum watakaafurun fi اlamwaali wاlawlaad ilaahay baa caayay wax macna ay ku fadhido adduunye ma laha nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo asxaabtiisa la socda ayuu wuxuu soo maray suuqi madiino neef are oo yar oo dhagayaryar oo baktiyey oo lugaa kor dhugtaagay taagay calooshu barartay ayuu nebigu soo maray markaasuu dhegteeda saa u qabtay hal dirhamtanya iga gadanaysa afkiina waa la joogi lahay war dirham yaa iga siisanaya markaasaan rasuulka ilaahayow tan hadday nooshahay xataa qofkii la siiyo oo loo hadiyeeyo ma qaatay dhee waa cali yaroo yaryar weyadanamu ma qaatay dhee hadda waa la dabsiday oo lugahayba kor u markaasuu yidhi tankaad u liidaysaan oo idinna xun tahay ilaahay agtiisa adduunyaa aa ka liitaan naaskaan baksiyey bay ka liidaysaan nin kaloo reer baadiyo nabigu la hayo baxaagaa la ohanaya markaasuu yidhi yaa axaaku alaka axaaru cunto ma leedahay cunto ma cuntaa nacam ya rasuul allah wamaa طacaamuka qaala alnaxmu wاllabanu hilib iyo caanaan cunaas markaasuu yidhi saxaafa waxaan ku weydiiyey markaad cunto kadib maxay noqdaan buisi maxay ku dambeeyaan hilibkan iyo caanahan maxay ku dambeeyaan markaasuu yidhi waxaad ogtahay rasuulka ilahi ku dambeeyaan waxaan sheegi kara maahe waxaad adigoo og ay ku dambeeyaan wuxuu yidhi waxa ay ku dambeeyeen adduunya weys adduunya maalintay kula fiicnaato oo adduunya jacayl qalbiga kaa galo musqusha inta fultid godka fiiri godkaaga musqusha fiiri markaas adduunyadii waa ujeedaa saasaa adduunyada haddii aad sii hore usii geli lahayd oo gacanta ku kuuran lahayd iyo haddaad ka joogi lahayd ay kuu taag adduunya taa wey hmm waxaad gadaashaada ka imaanayo wax iska yimid maaha waa adduunyadaadii wey meeqa lacagaad aad buskeetigan ka bixisay buskeeti iyo baasto biyaha iyo maxay ahayta qudaar imisaa maanta kaaga baxday maanta keliya lixdan kun aad ku qadisay yaa kaa ran u taqaana kaa caafimaad bana caawa ninka saashay ee cambuurada cunay ee sideediisa kun tuurtay ninkaasaa kaa caafimaad badan lixdan kunaa lagaa tirsada caawa calolxanuun iyo basoo kackacaysa isaga dig buu leeyay adduunya waataasa ka waran ama iskusubayna <laughs> sheekhu adduunya meesha loo socdo ma taqaa meel aan zaad lahayn oo sahay lahayn hmm. qof kuu gargaari kara male meeshaa u shaqayso ayib wain akramtahaa wanadarta fiiha haddaad karaamayso in karaamale aad ku fiiriso wanadarta fiiha liikraamin karaamo aad ku fiiriso fa qad ahanta naftaada waa ihaanaysay uu soo gabagabaynayo asheekhu raximah llahu tacaala qasiidadiisii iyo madmuumadiisii ee wanaagsanayd wuxuu yidhi jamactu laka waxaan ku ururiyey annasaa'ixa nasiixooyin baan ku uruuriyey ee filha fartoon oo ku dhaqan oo ku toosnaaw nasiixooyinkaan ku ururiyey xayaataka intaad nooshahay martool oo ku dhaqan fahiya masiixooyinkaana afdalu weeye kan ugu fiican weeye man tasalta waxaad fartoonta waa midda ugu fiican soomaalidu waxay tidhahdaa wax wax ku siiya waa heshaa laakiin wax wax kuu sheega ma heshid kan kuu dhasheeciyey waa wax la fartoomana wixii ugu wanaagsanaa ayaan kuu sheegay inay masiixooyinkan qaado muxuu yahay cilmi inaad dalabtaan oo diinta ilaahay markaad cilmigeeda barataan aad ku camalfashaan jamactu laka anasaa'ixa famtahilha nasiixooyin baan ku ururiyey niyow adtoonoo iga qaado xayaataka intaad nooshahay fahiya afdalu ma mtahalta waxaad farsoonta waa waxa ugu sharaf badan ee ugu wanaagsan wa tawalta alcitaaba canaantii waan dheereeyey aad baan kuu canaantay waa runtii aad buu sheekh noosoo canaantay inaan ka fogaano xumaanta oo cibaadada ilaahay ku dadaalno oo aad baan canaantii u badiyey buu yidhi wazidtu fiihi waana ziyaadiyey weli maxaasaan u yeelay laanta adiga fi liannaka adiga fi lbaaalati baaalnimadu bataalnimadu waa shaqa la-aanta ama dibjirnimada wey dibjir ma taqaan dibjir banaan jooge dallaaba adiga dan la-aanta bataarada weeyaane qad atalta dheereeyey ya maxaa la yidhaha goregoreg hmm, danlaabe waxmaqabsade bataala kaasaan shaqalaabe adiga dan la-aanta iyo shaqa la aanta iyo dibjirnimada iyo dawdarnimo dawdar ma taqaana ya dawdarnimada adaa dheereeyey dawdar waa mid danlaaba aw hadba meel urtaga maxaa la sheegay dhegta la utaaga saanka b b c yaa soo dhegeysan idin kaga sheekeeya war annakaba waa dhegeysanay naga annagaba raadiyo waa noo yaallaa ma gara dallaabo wey war unbuu rabaa war raba inuu waxbarto inuu faa'idaysto maxaa la sheegay keliya ku leeyay adaa doqonnimada iyo doodarnimada dheereeyey anna canaantaan dheereeyey bu saad uga baxdo wawalta alcitaaba wawaltu waan yeeleeyey alcitaaba canaan baan yeeleeyey wazidtu bihi waana ziyaadshay maxaa yeelay liannaka adiga fi lbataalati dowdarnimada qad atalta waad deeraysay walaa yakrurka yuusan ku kadinin tafsiirii gaabintayda iyo wasahwii hilmaamkaan aniga ku dhex jiro wakud biwasiyatii dardaarankayga qaado laka adiga idashadka haddaad hanuun doonayso ha isdhihiba dee odaga isaga laftigiisa ayaaba wuxuu kuu sheegay ka gaabiyey isagii baa wuxuu sheegaya halmaansan iyaga ku gadini naftaada ayaa ku aniga gaabinta aan gaabiyey ana idhibaysaahe tawaadic buu uleeyay sheeku bal laakiin caabid jaahida ilaahay ku xihan buu ah waa tawaaducaaya wuxuu leeyahay gaabin aan anigu xaqa ka gaabiyey iyo inlawsan aan ilowsanahay an ii ahaa arrinka ayayna kusirin oo ha ku kalsoomin dardaarankaga qadaadada aad tahay walaa yaqrurka yayna ku kadhinin tafsiirii gaabin aan anigu gaabiyey iyo wasahwii halmaansankaan aniga aan ku dhex jiro wakhud bi wasiyatii dardaarankayga qaado laka adiga in rashadta haddaad hanuun doon tahay waqad ardaftuhaa waxaan fangeliyey manduumadaydii irdaabku waxaa weeye radiibku waa waxa wax gadaal laga raaciyo waqad ardabtuhaa waxaan raaciyo gadaal ka raaciyey tiscan sagaal xisaanan ee wanwanaag sagaal bayd baan ku daray wa kaanad markii horena waxay ahayd wakanat wa kaanat qabla daa intaas sagaalka aan ku darin ka horna waxay ahayd miatan wa shita boqol iyo lix bay ahayd boqol iyo lix sagaal haddii lagu dara meeqo waaye ya boqol iyo toban shan ay noqotay qaybta hadda haysato wey waqad ardaftuha waxaan fangeliyon gadaal ka raaciyey tiscan xisaanan sagaal macmacaanan raaciyey marka hore boqol iyo lix uu dejiyey sagaal baydu macmacaanu ku daray wa kaanat qabla daa sagaalkaas intaan ku darin waxay ahayd manduumadani mi'atan wa sita boqol iyo lix bay ahayd ee wasallim waxaad waxaad ammaantaan calaa tamaami rusli rabbii rususha rabbigay kii taam yeelay ee dhammaystiray kaa horta ku salli waa nebiga weeye allahuma salli calaa muxammadin wacala aali muxamed kama sallayta calaa ibraahiima wacala aali ibraahiima fi lcaalamiina innaka xamiidu majiid wasalli ku salliyo ammaan calaa tamaami rusli rabbii rususha rabbigay kii taam yeelay wa wacibratihi qoyskiisana ammaan cibrada wa qaraabadiisee alkariimati ay sharafta badnayd ammaan maa dukirta inta aad sheegayso nebiga sala allahu calayhi wasalam qaraabadiisana ha ka reebin oo ammaanta ku dar iisan ka arine wasalli calaa tamaami rusli rabbi wacibratihi alkariimati maa dukirta inta la xusaayo rabbiga ee nebiga sala allahu calayh wasalam waa inaad iyagana qaraabada aad ku dartaa uma la kala reebo allahuma salli calaa muxammadin wacala aali muxammed qaraabadiisuna waa intii soo islaamtay iyo xaasaskiisii intaba ducadaasi waa lagu darayaa nabiga markii lagu salinayo hada tamaamu kitaabi halkaanu kitaabkii ku taam wuxuuna ka hadlaayey faa'iidada uu leeyahay cilmi in la dalbo waxaa laydinka rabaa marka inaad cilmiga barataan oo aad ku camal fashaan waxaanaad iskoolkan aad ujeedaan saynisaan qaataa iyo joqorafiyaan qaataa iyo xisaab jabjaba ayaan lay baraa iyo weligaa jabjabkaasoo ku jiraysa gaala gaala kuu fakeray maalinba xisaabuu kuu keena andamaani intay u jabjabayso u jabjabaysaa soconaysa rabbigana ma taqaanin nebiga magaciisana ma taqaanin cibaado ilahina war umadaysa meel iska dhigtaan xisaab jabjabta ilahay ku weydiin maaye diinta ilaahay barta oo luqada carabiga barta qawaacidkeeda barta kadibna waxaad u gudubtaan inaad tawxiidka iyo caqiidada saxiixa barataan kadibna cilmi alqur'aani waalxadiidi barta imaam shaafici waxa uu yidhi kullu culuumin siwa alqur'aani mashqalatun ila alxadiidu waalfiqhu fi ddiini cilmi kastaoo qur'aanka iyo xadiidka ka soo haray waa ismashquulin cidlaa ilaa xadiid iyo fiqi inaad barato maahan markaasuu wuxuu yidhi alcilmu maa kaana qaala fiihi xadahanaa wamaa siwa dalika waswasatu shayaaiin cilmigu waa qaala xadaanaa cilmin xadiid iyo sanad iyo rijaalin aqbara wixii qur'aanka iyo sunnada ka soo harayna waswasatu shayaatiin wey darsi shaydaana baranaysa gaalka oo shaydaan maa jabjabka gaalaa kuu soo qoray saab waxaa la yidhahdaa baa lagu leeyahay maxay conferency iyo kalaqayb iyo mathematic iyo science iyo kusiyaa buubay geeduu u tegey waa wuxuu geeyey fiyorow ka qaaday aa haddii lagu yidhaahdo nebiga magacyadiisa sheeg lix magac ka sheeg afkaa taagaysaa ka war gaalada oo qurunka ana warkooda waad baran marka cilmiga diinta ilaahay barka oo ku dadaala maxay ahayd barashadeedii intaasaan ku joojinaynaa wasala allahu calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin su-aalaha guud cashirka macnaha waxaa ku jirta walaa tahbat bixayin fiihi daymun yamiitu lqalba ilaa inkibabta waqarib fataqarubu fiihi khayrun washari macnaha meesha aan ujeedaa canduuftaada laba aaliqeeda ka tag meesha dulmiga ka jiro oo oo diinta oo diinta aan laga ogolayn waxaa kaloo noo sheegtay nabi maxamed iyo saxaabadiisi inay ka tageen guryahoodii iyo xaaskoodii iyo xooloodii dhulkoodii iyo qaraabadoodii hadda waxa hadda marka waxaan rabaa inaad faafajiso oo hadda dibadihii mujaahidiinta iyo wiilasha inay hadda dibadda aadayaan qof walba layn loo loo soo diraa qaarna bixin qaarna bixin rabaan meesha laga tegana waa meeshii dad hadda ishahjirn sidaa aad noo sheegto dad maa baa jirina hadda i joogaan kasoo tageen ilmahoodii naadada kasoo tageen marka iswaafaji qaarkood waxay leyihin waxbaan saacadaynaa waxaan wax uska baraynaa islaamka nuclearan baraynaa iswaafaji marka waxa waaye sida uu sheegay way salax sheekh ali fido jazaahu llahu khayran waxa waaye markii loo sheego waxay leeyihin umal iyo sheekh xisaan waa jiraan wadamada gaalada leeyihin aana gaalo jiraan bay leeyihin ayib horta waxaad ogaataan intaan jawaabta la gelin waddanka la yidhaahdo kenya maaha beled gaalo beledka muslimiinta wey islaam baa iska lahaa muslimiin baa deganaa daa'ifo yar oo nasaaro ah ayaa ingiriiska gacanta u gelin ma looga soo tegayaa marka muslimiintii baa joogto dacwadii khayrkii baa ka socda waa lagula waa lagula dagaalayaa ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu qadaro in shareecada ilaahay meesha lagu xukmiyo amaa wadamada gaalada ee asalka yurub iyo america in lagaa aadaa waa xaaraan waa meesha uu rasuulku yidhi beri baan ka ahay dadka aaday ee ku nool ee la dhaqmaayo beri baan ka ahay ogaadana aadista yurub iyo ameerika la aaday australia qofku ma aha khiyaar qofle maa sistem baad dacgelaysaa gaalo nidaamkeeda dhaxjadiisa subaxdii meel aad aada waa la yaqaan galabkii meel aad aada waa la yaqaan sideed number baa lagu soo toban bay maalimaad ah. sagaal a ah, sagaal number baa lagu siinaya waa nambaraysan tahay ah, waxaa waaye lix maalintaa dhalatimi ahayd mase shan wey dhalashada dhalashada lix wey afarna waa markaa tobanay noqonaysaa shan baa dhalashada shan waktigaa ka wey nool six nool eh, ota eh, sixtiniyo ya waxa waaye meel alla meeshaad tagto markaad meel soo gasho boostadaa soo gashay xafiis baad gashay xafiiska shaqadaa aaday meel alla meeshaad tagto guri baad aad rabtaa inaad kiraysato meel walba waxaa lagu leeyahay banshuunan basa kama hen lmshn keen warqadaada afarta namber kulbiitrku garaaca waxaa tahay aan kasoo goodayo afartan namber iisheeg kule kor baan aan ka xafidsanaan jiri markaan joogno aniga iyo macalin qaasim kor baan ka xafidsanaan kor hoolaan ka sheegaysa ayib meeshii markaan aragnay khatarta ay tahay waa isku nimid wadaadku waxaan idhaaye shabaqaan ku dhacday ma arkin oo malaaga markuu shabaq ku dhaco muxuu sameeyaa inuu ka fakaro isku daya inta ku booda intuu ku booda intuu u boodaayo marka dambe ama waa ku dhimana ama waa baxa xabaqaan ku dhacnayo sheegeena ilaahay baana waafajiyey waxaan idhi gaalo soo maaha soo kuma soo silmina halhala aan ah u baxno saa iga soo horreeyey annagana waan kasoo baxna ilahay baana waafajiyey awooddeyna ma aha dadku waa nala yaabanaayeen ilahay inteed aadaydi soomaaliya xabadda ka socota lacagtaan iska taallo daalkaa lacag kuusoo tuuraayo odan shaqaysanin haddaad saan u furtaba kun iyo an boqoloo dolar kugu qor iskaad aado iska soo qaado maxaa la samaynaya adigana ilmaha hoostaada laga bixinaya waagaba duqda say lacagta odaygii habarta waxay ku murmayaan lacagta anaa ciddayda u dira anaa ciddayda u dira lix sano kadib baa hal wiilaa maqama ma soo hoyay ha telefoonay usoo diraysaa wiilkiyaa la leeyahay i imow markau meesha tago wiilka aaw subaxdii u imanaya aabintay jirta khalaaf baan dareemay so wixindi maaha windi macnaha khamiista iyo waxay ahayd axadda iyo iyo sabti maalintii wihindiga soomaaliya ay khilaaftaan jiray gabadha oo adeer siciid uu dhalay anigana khilaafka isku raacnay adeer siciid xaafad ibn cabdilgey gabadhaa laga wataa kanaa ka wata waa la fidmoobay kala ayaa ka dhacday meesha